الحديث سادس عشر حديث كطراني اللي هذا محله روى مالك في الموضع عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وروى مالك الإمام مالك وكبري عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب كتاب في وحا كسرنا الذي كتاب فيه كتبه رسول الله وقرأي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم nabiga u qoray hadii waa amra wey amarkiisa lagu qoray ee nabigu gacanta kuma qori jiro ah, nabiga u qoray macnaha nabiga amarkiisa lagu qoray ana fi kitaabi kitaabkii waxaa ku sugnay aladii kitaabkii katabahu uu qoray rasuululahi sal اlahu alayh wasalam licamar ibni xasmi uu qoray camar ibni xasmi kitaabkii uu qorayo ilaa ahli yaman reer yamaneed inuu kitaabkan u geeyo oo axkaamta ay ka bartaan kitaabkaas waxaa ku sugnaa wa allaa yamasa alqur'aana qur-aanka waa inuusan taaban ilaa daahirun qof daahira maahan qof daahira maahan qof kale waa inuusan kitaabka taaban kitaabka qur-aanka ah qof daahira qof qofaan ahayn waa inuusan taaban saasaa ku sugnay rawaahu maaligaa ku wariyay fi lmuwada raqamka afar boqol toddobaatan iyo ko wasaxaw ibnu xibbaanaas ku ah, saxiix yeelay lix kun shan boqol konton iyo sagaal xadiidkaas wuxuu qadayna qof aan daahir ahayn ma taaba karo kitaabka qur-aanka qofka hadduu janaabo qaba daahir maahana leedahy ilaa u ka qubayso gabadhu hadday caado qabto daahir maahana laleeyahy ilaa ay ka qubayso qofka haddii weysadu ka jabto daahir maahana laleeyahy ilaa uu weyse qaato qofaan daahir ahayn waa qof xadad qaba xadadkuna wuxuu u qaybsamaa xadadun akbar waxaa la dhaha maa yuujibu lqusla wixii qubays waajibiyey qofkan haddii qubays waajib ku yahay daahir maaha daahir maaha ala dhihi kara haddii qubays waajib ku yahay gabadhii caaday qabta ama qofkii janaabu qaba rag iyo dumar midku raba ahaade qubays ama waajib ku ah xadad akbaraha saaran qofkaas daahir ma ahan ala dhihi kara ma taaba qofka weysadu ka jabtayna xadad asqaraha la yidhaha weysaa waajib ku ah soo maaha xadas asqar oo ku sifaysan yahay taa ma taaban karo taa ma taaban karo waan arki doonaa iyadoo xadiid ah ay noo imaan doontaa qofka weysadu ka jabtay in la dhihi karo daahir maa nabigoole anoon daahir ahayn alla keena nabigaaba yidhi anoon daahir ahayn u leey inta weysadu ka jabtay u leeya daahir idan qofka weysadu ka jabtay daahir matiid la dhihi kara waxaad noo soo socday nabigo weesadu inta ka jaban tahay weese qaadanayo oo le anoon daahir ahayn hmm. marka qofku weysadu ka jabtay kitaabkaas qur-aanka ma taaba karo gabadha caadada qabtaa kitaabka qur-aanka ma taaba karo qofka janaabada qabaa ma taaba karo maxaa yal saddexduba daahir maaha qaala imaam xaafi alimaam alxaafid abu cumar yuusuf ibn cabdilbar abu cumar yuusuf ibnu cabdilbar raximahullah wuxuu ku yidhi fi tamhiid kitaabka tamhiidkaa eh, oo u muwadaca ku shaqo waqad dakarnaa waxaan soo sheegnay uu yidhi ana kitaaba nabiy nabiga kitaabkiisii sal allahu calayh wasalam licamr ibni xaysmi uu u qoray ilaa ahli yamanna uu diray fi sunani sunooyinka arrinkooda uga qoray fi sunani fii axkaami sunan uga qoray iyo walfaraaidi waxyaalaha la qadaray ee sharcigu qadaray iyo wadiyaati diyooyinka kitaabun waa kitaab kitaabkoo mashhuurun la caanbixiyey taas caana wey cinda ahlicilmi ahlucilmiga agtooda laga caanbixiyo o agtooda caanu ka yahay kitaabkaas macruufun waa kitaab la yaqaan yustaqnaa waxaa laga deeqtoonaanaa bishuhrati bisababi shuhratihi aan bixidda kitaabkaas aan baxay sababteed an isnaadi sanad in loo raadiyo waaba laga deeqtoon yahay shuhradiisa ku filan shuruuxda muwaaa juska toddobaad sabxada lixaad uma dakara wuxuu sheegay asaniida lilxadii asaniidda xadiidku kadibna sheegay fiihi xadiidkaas waxaa ku sugan ana alxaa'ida gabadha caadada qabta wakadal junubu qofka janaabada ku waajibtay rag iyo dumar midku raba iyo wlmuxdiu qofka weysadu ka jabtay saddexdaas laa yajuusu lahum uma banaana masulmusxafi musxaf misxaf masxaf miintu waa muall saddexda shaqalba waa la saari karaa musxafka inay taabtaan saddexdaba uma banaano walaa xamluhu inay qaadaanna uma banaano waqad qaala wuxuu yidhi alxaafid ibn cabdilbari raximah اllah walam yakhtalif iskuma khilaafin fuqahaau lamsaar magaalooyinka muslimiinta culummadooda fuqahaau lamsaar magaalooyinka fuqahadooda bilmadiinati xaalay ku sugan yihiin fuqahadaas waalciraaq xaalay ku sugan yihiin washaam xaalay ku sugan yihiin ana almusxafa musxafka laa yamasuhu inuusan taaga karin ilaa daahirun daahir maaha iskuma khilaafin fuqahadaas calaa wuduu'in daahirkaasoo calaa wuduu'in weysaqaad ku sugan ah, daahirkiya lagu fasira ila dadaa jiiday waxay leeyihiin ee muslim kasta iska daahir ha muslim maba najaasooba daahirka ay leeyihiin culammadu kitaabku taala kara waa midka weysadu dhowran daahirkii wayba qeexeenba fuqahada muslimiinta waa qeexeen wa huwa qowlkaas inuusan taarakarin musxafka qofaan weyse qabin qowlu maalikin waa maalik qowlkiisii washaafici waa shaafici qowlkiisii wa abi xaniifa waa abu xaniifa qowlkiisii wahawriyi sufyaan ahawri wlwsaaciy waa wsaaci qowmkiisii waxmed ibni xambalin axmed ibni xambal waa qowmkiisii wa isxaaq ibnu raahwey waa qowmkiisii wa abi thawr waa qowmkiisii wa abi cubayd waa qowmkiisii wa haaulaai kuwaan aan tiri afartii madhab iyo qayrkoodu maaan afartii kaliya wa haaulaai kuwaanuna a'imat lfiqi waa imaamyaalkii fiqiga wlxadiii waa imaamyaalkii xadiidka fii acsaarihim oo ay noolaayeen ayaga aima aha aimada diinka la weydiiya iyagay ahaa saxaabaduna saasay u fahmeen saxaabada nabigu waxay fahmeen oy diinka ka fahmeen qofaan weyse qabin inuusan kitaab qur-aana taaga karin saasay saxaabadu dhihi jireen fahamkooduna mana isku khilaafi jirin saxaabadu diintana sida saxaabadu u fahmeena loo raaca saasaa loo raacaa diinta caqli iyo fahm dambe mutaahira laguma raaco وqاaل الxاaفظ بن rjب wuxuu yihi رaximah الlah fii kitaabihi فaتx الbaari maahan midka oo imaam xaafiظ iبn xajar maaha faتxulbaariga waxaa horay midka iبnu rajab iبnu rajabaa marka hore magacan baxshay شharxa صaxiix bukhaariga juزka labaad labaatan iyo kow dabcada uraba algurabaa fii hadi maslati markuu ka hadlaayey wuxuu yidhi haadaa kan oo ah kitaabka qur-aanka ma taaba karo qofaan weyse qabin qowlkaas haadaa kanoo waa culummada mucdankooda qowlkooda wa ruwiya daalika xukunkaas waxaa laga wariyey can caliyin cali bn abi aalib wa sacdin sacd bn abi waqaas wabni cumar cabdillaahi bni cumar wa salmaan alfarisi walaa yucrafu loo garamaa lahum saxaabadaas mukhaalifun mid ku khilaafay min asaxaaba xaalu ka midi hal qofoo khilaafay lama hayo oo saxaabada ka mid ah. a'imo kalena saasay usoo naqliyeen inaan saxaabada isku khilaafin inaysan saxaabada isku khilaafin masaladaas oy dhammaan dhihi jireen qofaan que Dá-se, Nietzsche.